bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وsaxbihi أجmaciin ama bacdu alnowc الثaliث والثalaaثuun almusalsalu waxaan soo haynay kitaabu taqriib lilimaam الnawowi raximah اllahu tacaala waxaan soo gaarnay alnowc الثaliث والثalaaثuun nooca soddon iyo saddexaad almusalsalu huwa maa tataabaca rijaalu isnaadihi calaa sifatin aw xaalatin lilruwaati taaratan wa lilriwaayati taaratan musalsalkiibuu nooca musalsalka la yidhaahdo ayuu sheegayaa wuxuu leeyahay huwa musalsalku maa tataabaca kay israacraaceen weeyaan rijaalu isnaadihi isnaadkiisa rijaashiisu calaa sifatin sifo korkeed ay isku raacraaceen aw xaalatin ama xaalad ayb liruwaati u sugnaatay xaaladaasi taaratan kol walilriwaayati leedahay taaratan kol marna ruwaadda xaaladda iskale marna riwaayada iskale ayb rijaashii sanadkaa waxay isku raacayaan sifo kownuhum maalan ay fuqaha yihiin kownuhum ay dimashqiyiin yihiin oo kale wamaa ilaa daalika ayb aw xaalatin bay isku raacayaan xaaladda marka riwaayada ruwaadda iskale mar ayb xaaladdu marka qowl ficil ayay noqon kartaa qowl iyo ficil xadiidka markuu sheego waa istaaga xadiidka markuu sheego garkiisu uu qabana ninkan warinaya isaguna markuu sheego garkiisa iyuu qabanaya waa xaalad marka ruwaaddu ay samaynayaan ayb ama hadal ayuu dhahayaa ama waa qoslaya markuu xadiidka sheegay kabacdi raawigii kalena sidoo kale kan kale sidoo kale waliriwaayati taaratan kolna riwaayada ayaa leh ayb oo mararka qaarkood iyadana eh, riwaayadii ayaa xaaladda yeelanaysa oo maalan yani siiqooyinka addaha oo kale yaa isku mid noqonayo ayb wa sifaatu ruwaati ruwaadda sifaatkooda aqwaalun weeyaan aqwaal iyo afcaalun iyo afcaal iyo anwaacun noocyo kaiiratun fara badan ayb hayruhumaa oo aqwaasha iyo afcaasha hayrkood ah ka musalsal itashbiiki bilyadi oo kale gacantii isdhexgelinteedii kii ku tasalsulay ayb kamusalsal musalsal itashbiiki bilyadi gacantii isdhexgelinteeda kii ku tasalsulay waalcaddi wa ka alcaddi tirin fiihaa gacantii markaa lagu tiriyo kan ku tasalsulay wa ka itifaaqi asmaa'i ruwaati ruwaadda asmaa'dooda iswaafaqitaankooda oo kale magacyadoodii waa isku mid noqotay camrun can camrin can camrin wa sifaatihim sifaatkooda oo iswaafaqdo aw nisbatihim ama nisbadooda ka axaadiida oo kale rawaynaha aan warinay ayb kullu rijaaliha dhammaan raggooda dhammaantiis dimashqiyuuna ay yihiin wa ka musalsali lfuqahaa'i oo kale xadiid fuqaha ku tasalsulay wa sifaati riwaayati riwaayada sifaadkeeda mid ku tasalsulay kalmusalsali bisamictu xadiidka samictu raawi kasta uu dhahayo wa biakhbaranaa oo kale mid ku tasalsulay ow akhbaranaa fulaanun wallaahi waa sifo marka riwaayadu ay leedahay wa afdaluhu musalsalka kan ugu fadliga badan ugu wanaagsan maa weeyaan dalla tusay cala alitisaali ku tusay musalsalka midka ugu fiican waa itisaal ku yani qofkan inuu qofkan toos uga qaata kan ku tusaayo itisaalka marka wuxuu noqon karaa samaac iyo taxdiid iyo ikhbaar maxaa yeelay samaaca iyo taxdiidka iyo ikhbaarka midka ku tasalsulo waa baciidun can اtadliis waafdaluhu kan ugu fadli badan maa dalla waa kan ku tuso midka ku tusay cala alitisaali ku tusaa wamin fawaa'idihi musalsalkan maxaa nooc looga dhigay faa'iidadiisana waa maxay wamin fawaa'idihi wamin fawaa'idi lmusalsali musalsalka fawaa'iddiisa waxaa ka mid ah ziyaadatu dabdi dabdi ziyaadadiisa yani xadiidka musalsalka ah in lasoo dabdiyayuu ku tusaa oo xataa yacnii erey nebigaa xadiid yidhi garkiisoo qabtay saxaabigii ka maqlay baa xadiid yidhi garkiisoo qabtay kii ka sii maqlay baa xadiidkii sheegay markaasuu yidhi hebel markii uu xadiidka sheegay garkiisuu qabtay isagiina waa qabtay maxay ku tusaa marka dabdi zaa'id ah ayb xadiidkan yani ninkan uu hubo ayb ama wuxuu yidhi xadiidka ka maqlay uma tabasama isagii baa laga maqlay uma tabasama ibtisaamadaas oo marka tasalsulay kaasoo kale waxaa la leeyahay waa musalsal ku tusaaya itisaal ama samictu samictu mid walbaa samictu buu yidhi waqalamaa waxaa yar yaslamu intuu nabadgelayo musalsalkii can khalalin uu ka nabadgelaayo khalal waqalamaa waxaa yar yaslamu inuu nabadgalo <coughs> can khalalin uu ka nabadgalo khalal fi tasalsuli tasalsulka dhexdiisa yacnii ah khalal tasalsulka ku jiro inuu ka nabadgalaayo maxaa laga wadaa marka ma laga wado xadiid musalsal ah oo saxiix ah ma jira maaha macnuhu ayb waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan tasalsulka laftirkiisa inuu nabad galo oo min bidaayati sanad ilaa aakhiri sanad ou nabad galo ayaa yarwa meel unbaa laga weynayaa tasalsulkii sanadka ka mid ah ee xadiid kastoo musalsala inuu nabad galo waa yar tahay ma laga wado oo aadde marka qofka u qaato ay musalsal sidiisa badanba waa daciif maa laga wada saas waxaa yar yaslamu inuu nabadgalo can khalalin inuu ka nabadgalo marnaansho khalalka oo fi tasalsuli tasalsulka dhexdiisa ahaana waqad yanqadicu inuu go'o ayaa la arkaa tasalsuluhu tasalsulkiisii fii wasatihi inuu ka go'aba meel dhexe qoladii horena ay soo wado sifadii yani musalsalka uu ku taagnaay qoladii gadaalana dambana ay sheegto meel dhex uu ka go'o lagu waayo ka musalsali awali xadiiin samictuhu oo kale xadiikii ku tasalsulay awalu xadiiin samictuhu awaliyaad ayaa leeyahabacdan culamabaa waxay dhaheen yani xadiid markuu sheegay ayuu wuxuu leeyahay xadaanii fulaanu wahuwa awalu xadiiin samictuhu minhu ka kalena sidoo kale u dhahaya xadiidkaas marka meel dhexe markuu maraayo ayaa tasalsulkii awaliyada uu ka go'ay oo qaar baanba sheeginba taas ayb calaa maa huwa saxiixu sida saxiixa ah fiihi xadiidkaas tasalsulkaas yani awaliyada dhexdiisa ah ayb wallahu aclamu annawcu araabicu waalaauun nooca soddon iyo afaraad naasik اlxadiidi wamansuuquhu xadiidka midkiisa wax nasakhay iyo kan la nasakhay oo xadiidku wuxuu leeyahay naasikh iyo mansuuq sida qur-aankuba uu leeyahay naasikh iyo mansuuq huwa fannun marka naskigana wuxuu galaa baabulaxkaam akhbaarta ma gelaayo isaga ayb maxaa yeele akhbaartu haddii uu galo been baa meesha imaanaysa kadib janna waa jirtaa iyo ma jirto ma la arkaayo qur-aanka iyo sunnada ma lagu arkaayo ayb waa akhbaar akhbaartana ma galo axkaamta unbau galaa ayb huwa fannun weeyaan fanni fanniga oo muhimun muhim ah sacbun adag fanni muhiima oo adag waayb wa kaana lishaaficiyi shaafici waxaa ugu sugnayd fiihi fii macrifati الnaasikhi wاlmansuukhi yadun gacan ayaa ugu sugnaydoo ku lahaa duulaa dheer gacan dheer buu ku lahaa imaam shaafici wa saabiqatun iyo horayn uulaa oo horraysay isaga mar kitaabkiisa umka iyo risaalada iyuu aad ugu sheegay ayb xadiid fara badan oo isnasakhayso naasikhoodii iyo mansuuqoodii iyo ayuu aada cinaayo badan u siiyey imaam axmedaana kuugu filanba uu ku yidhi maa calimnaahu xataa jalasnaahu maa calimnaahu naasikh iyo mansuukh ma aanan garannin xataa jalasnaahu intaan shaafici kala fadhiisanno ayb wuxuu ka qaatay imaamu shaafici naasikha iyo mansuukha macrifatu naasikh walmansuukh iyo waxyaabaha ayb waa marka cilmun sacbun markuu leeyahay fanun muhimun sacbun fuqahadii waa daaliyey waa fani daaliyey waana cajzi geliyey sida imaamu zuhri uu yidhi ayb waadhala fiihi wuxuu dhexgeliyey kan dhexdiisa wuxuu dhexgeliyey bacdu ahli اlxadiii ahluxadiidka qaarkood waxay soo dhexgeliyeen maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn wax aan ka mid ahayn ayay soo dhexgeliyeen sababta waa maxayn likhafaa'i macnaahu macnihiisa qarsoonaantiisa dartiisa dartiisa meel aan naasik iyo mansuuq aan gelaynin ayay isku dayeen inay dhexgeliyaan bacd almuxadisiin marka waxaa batay iddicaa'u naskhi ayaa ku batay ayb daxaawi baa aad ugu badan weliba ayb meelo fara badan baad arkaya inuu aad u soo gelinayo naskhi oo naskhi uu sheeganayo ayb wlmukhtaaru sida la doortayna naski maxaa la dhahaa marka wlmukhtaaru sida la doortay anna naskha naskigu rafcu shaarici shaarica kor yeelistiisa waa inuu kor yeelo alle rasuul inay kor yeelaan xukman xugun xukunka oo minhu min ashaarici shaarica xaggiisa ka ahaaday xukunka oo mutaqadiman horeeyey bixukmin xugun lagu rafciyo xukunkaa oo minhu alla aggiisa shaarica xaggiisa ka ahaaday xukunkaa oo mutaakhirin dambeeyo yacnii xugun hore oo shaarica xaggiisa ka ahaaday in lagu kor yeelo lagu qaado xugun shaarica xaggiisa isagana ka ahaaday oo muta'ahir ah diqaa ku jirta marka tacriifka rafcu shaarici shaaric oo alle rasuul dabcan iyagaa wax jideeyo ayb shaarici inuu kor u qaado xukman xukun xukunka oo minhu min ashaarici ka ahaaday minhudan marka maxaa ku baxayan ayb minhudan waxaa ku baxaayo wixii xugun oo shaaricu uusan nas ahaan u sheegin ee ibaaxadeeda laga faa'iidaystay qawaacidda sharciga taas waa la nasakha ma la dhahayo sida maalan albara alasliya oo kale axkaam badan baa waxay ku sugnaatay markii hore albara alasliya khamradaaba ka mid a cabiddeeda khamrada cabitaankeeda awal waa iska bannaanaay ibaaxu ahaa xugunkeeda laakiin ibaaxadaas xugun sharciya ma keeninayo xugunka keenay waa bara alasliya wax xarimaan la haynin aa layskaga cabi jiray ayb aayaddii marka waxaa timid taxriimkii ma waxaa la leeyahay aayaddan aayatu taxriimka oo khamrada xarimayso waa naasikh xukunkii hore khamrada ibaaxadeedii nasakday ma la dhahayo sidaas maxaa yeelay xukmigan ibaaxada kuma sugnaanin daliil mutaqadim ah daliil kuma sugnaanin ee wuxuu ku sugnaaday deliil sharciga kuma sugnaanin daliil caqliga ku sugnaaday ama in la yidhaahdo daliilka caqliga bara al asliyay ka wadaa shaygan awal wax iga xarimay ma jirin waa ii bannaanay saasoo kale marka lagu rafciyo baraa'adii asalka ahayd haddii la qaado oo taxriir booskeeda la keeno macnaheedu maahan in nafta meesha uu yimid ayb wاlmukhtaaru ana naska naskigu rafcu shaarici shaarica kor qaadistiisa waa inuu qaado xukman xugun xukunka oo minhu isaga xaggiisa ka sugnaaday oo daliil sharciga uga sugnaaday xukunka oo mutaqadiman horreeyey hadduusan horreynin dee naski maba la sheega karaa bixukmin lagu qaado xugun xukunka oo minhu shaaric xaggiisa ka ahaaday caqli iyo xukunkii xugun hore sugnaaday caqli iyo laguma rafci karan iyo waxyaabo kale kaas oo mutaakhirin dambeeyo waa inuu dambeeyana shardi waa taariikhda marka waa in la ogyahay haddii marka sidaa la yidhaahdo takhsiisku naasikh ma noqona marka daliilka mukhasiska ah daliilkii cumuumka ah yani tusaayey ma nasakha salafka qaarkood saasay dhaheen ayb oo haddii marka xugun caama uu jiray maalan fii saqat الsamaau alcushru wixii samada ay waraabisay zake waxaa laga rabaa ee badar ah ama wax soo baxay ah cushur fii cumuumaa ku jiro ha yaraada ha badnaada nusloor galley hadday kuu soo baxdo inaad wax ka bixiso yar iyo badnaan labadaba waa cumuumaa ku jiro xadiid kalaa yimid laysa fiimaa duuna hamsati awsuqin sadaqa shan wusqi wax ka yar sadaqa kama waajibin oo lama rabo takhsiis waa midkaan marka maadi cumuumkii ku jiray ayuu wuxuu ka soo reebay wixii ka yar khamsatu awsu lagama bixinayo iyada nooc marka rafciga waa jiraa meeshaan marka xukunkii maada ee tirada badnaa caamka ahaa qaar ayaa la rafciyey waxa rafciyeyna waa daliil dabcan mutaakhir a ah. ilaa takhsiisku bacda waa bayaan bayaanna markii waxaan marka lays yidhaahdo xagga iyo xagga laga feeriyo kadib uu imaanayo nooc rafci ah baa jiro waxna waa la baaqi yeelay cumuumkii qaarna waa la baaqi yeelay qaarna waa la rafciyey rafcigaas marka nasqima la dhahayo iyadana culammada salafka waa u isticmaalaan marka waxay leeyihin xadiidkaas waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay kan ha u qaadanin marka nasqi kulli ah inay ka wadaan oo waxay ka wadaan nasqi dimmi ah yani qayb ahaanaa laga nasakhay qaybna waa baaqiga ayb walidaalika cumuumka yani takhsiisku dalaaladiisa dalaalo nasqi miyaa mase ma ahanay usuul usuulka ah ay ku leeyihiin dalaaladiisu dalaalo oo naskimiya cumuumkaas haddii la nasakho qaybta uu mansuuqa ka yahay maana qaybta kale iyada say tahay yay ka hadlaan ayb faminhu maa curifa bitasriixi rasuuli illahi sal slam faminhu wixii hadda marka naskiga naasikha maxaa lagu gartaa marka wuxuu leeyahay faminhu waxaa ka mida maa curifa wax la aqoonsaday bitasriixi rasuulillahi nebiga caddayntiisa lagu aqoonsaday nebigaaba caddeeyey sala allahu calayh ali wasalam waana kan ugu xooga badan ka kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fasuuruuhaa <coughs> waxaan idinka reebay markii hore qubuuraha inaad booqataan fasuuruuhaa booqdahan jumladan marka fasuuruuhaa waxay nasakday kuntu nahaytukumtaas nahyigaas marka nebigaa caddeeyey saasaa laga gartay wa minhu maa curifa wa minhu naskigii waxaa ka mida maa curifa wax naskigiisa la gartay biqowli saxaabiyi lagu gartay ka kaana aakhiru اlamrayni min rasuuli اllahi sala اllahu alayh wali wasalam tarka alwuduu'i mima masat innaar labadii arrin ee nebiga calayh isalaatu wasalaam labadiisa amar waxaa dembeeyey weysaqaad in layska dhaafo oon laga weysaysanin wixii dabka lagu kariyo owl waa laga weyse qaada jiray labada arrin marka waxaa dambaysay tarkiga abu daawuudna wuxuu yidhaahdaa waxaa laga wadaa dabcan nebiga ayaa hal maalin gudaheed ayuu intuu hilib cunay ayaa salaad loogu yeeray waa weysaystay casirkiibaa haddana uu cunay wax la kariyey hilib iyo salaaddii baa loogu yeedhay ma weyse qaadanin aakhirul waa maalinkaas labada arrin oo nebiga ka dhacday waxaa dembaysay tarkulwudu tanna marka saxaabiga ayaa caddeeyey waa nas oo kale waa loo qaadanaya iyadana laakiin waxaa ka duwan iska jir marka saxaabigu marka uu leeyahay yacnii sidaan labadan arrin middaanaad dambaysay waa nas oo kale waa khabar mararka qaar saxaabiga waxaa laga yaabaa inuu ijtihaadkiisa uu nasqiga ku sheego ijtihaadki si ijtihaad ahaana inuu u sheego kaasoo kale marka kama dhexbaxayo mas'alo haddii lagu khilaafo fiirina u baahan yahay wa minhu maa curifa waxaa ka mida ah wax la gartay bitaariikhi lagu garto taariikhda waa midi shaafici uu ku xalliyey afdar alxaajimi waalmaxjuum ninkii wax toobay kii la toobayba waa afureen iyo xadiidkii ibnu cabaas ixtajama wahuwa saa'im nebigu waa istoobay isagoo sooman wuxuu yidhi marka jacfar qisadiisay ku timid afdara alxaajimu waalmaxjuum jacfarna wuxuu dhintay fatxu maka ka hor oo ghaswatu mu'ta ibnu cabbaasna bacda fatxi maka ayuu nebiga warkan ka maqlayu raacay oo yacnii la saaxiibay waxay ahayd marka xajatulwadaaci labadan taariikh marka tanaa dambayso mar nabiga aduu istooba isagoo sooman tanaa la qaadanayo ayb waxyaabo badanoo marka sidaasoo kale marka nasqiga uu ku tilmaamaya jirtaariikhda aadna marka taariikhda in loogu isticmaalaa fiican yaa badanba waminhu maa curifa bidalaalati اlijmaaci waminhu waxaa ka mida nasqiga wax lagu aqoonsado maa curifa wa minhu waxaa ka mida naskiga maa curifa wax lagu gartay naskigiisa bidalaalati ijmaca tusintiisa ka xadiii qatli shaarib اlkhamri ninka khamrada cabaa dilistiisa xadiidka ku soo arooray fi raabicati marka afraad in la dilo waa laga tegey ajmaca ahlulcilmi calaa tarkihi ijmaacaas marka wuxuu tusaa inuu jiro nas kale oo naasikh ah inuu jiro tusaa waxaa la mida marka kan dhowr xadiioo noocaasoo kalaa jirta oo soo aroortay culummaduna ay ku ijmaaceen inaan lagu camal falin xadiikaas baabkaana marka soo geliyey ibnu salaax waxaa ka mida ninka xaajiga oo kale taxallul asharka markuu sameeyo oo ataxallul alwal naag maaha inta kale ay u bannaan tahay hadday qoraxda u dhacdo xadiid ummi salama wuxuu leeyahay hadday qoraxda u dhacdo maalinta tobnaadka hadday qoraxda u dhacdo isagoon dawaaful ifaadihi samaynin oon ka gaarsiinin ixraamkiisuu ku soo noqonaya oo kulliyan ayuu muxrim u noqona haddana mar labaad xadiidka umu salama saasuu dhahay culimada marka xadiidkaas isaga waxay ku ijmaaceen ibnu kaiir iyo alimaam nawowi iyo ibnu xajar iyo say sheegayaan a'immada muxaqiqiinta waaweyn dalla alijmaacu calaa naskhihi bay dhaheen xadiidkan ijmaaca wuxuu tusay inuu mansuukh yahay sababtoo ah wax salafkii ka midoo ku dhaqmay ma jiro bal cagsigiisay fadwo jireen tarkigaas marka ijmaacaas oo tarkiga yani korkiisa ku istaagay wuxuu ku tusayaa marka nas inuu jiro naasikh oo ka nasakhay ayb marka saasuu ka wada culamada qaar baa marka iyaguna waxay dhahaan dambe waxaas ma jiraanoo xadiidku hadduu sugnaado ma lagu camal falay mise ma lagu camal falin maba la fiirinayo alxadiidu xujatun binafsihi imaamu shaaficiyana ay ka soo qaataan hadalkaas xadiidka marka yani binafsihi xujuu ku yahay laa shaka xadiidka nafsad ahaantiisa xujo waaye hadda ma ahan laakiin lama laha xujo ma ahan maahan in la leeyahay laakiin waxaa la leeyahay xadiidkan maadaama ummaddan muslimiinta aynan khada ku ijmaacaynin culimmadii salafkao dhanna ay ku ijmaaceen in laga tago xadiid kale unbay uga tageen dartiis ayb haddii kale waxay imaanaysaa marka inay ta'iim inaad u nisbayso marka culimmadaas muslimiinta dhammaantood inay khada ay ku ijmaacaan walijmaacu ijmaacuna laa yansaqu ma nasakho isaga wax walaa yuusakhu lamana nasakho laakiin yadullu wuxuu tusayaa calaa naasikhin nas oo naasikh ayuu tusaa isaga ijmaaca wax ma nasakho maxaa yeele isagoo bacda nebi unbauba imaanaya mar haddii bacda nebi ou imaanaya nebiga gadaashiis wax la nasakhi karaa marka walaa yunsakhu isaguna lama nasakho maxaa yeele haddii la yidhaha ijmaacan waa la nasakhayo ma jiro de sharci gadaal ka yimidna aan la haynin ummaddii baa gef markaa ku ijmaacday laakin yadullu wuxuu tusayaa calaa naasikhin isaga wax ma nasakhayo laakiin waxaa tusayaa nas-un inuu jiro taasna marka ijmaacaanuna inuu naskaas ku salaysan yahay annawcu alhamis waalaaiin marka macrifatu naasikh walmansuuq kutubaa laga alifay waxaa ugu caansan alictibaar fi اlnaasikhi wاlmansuuq liabi bakr alxaazimiy laba mujalad waaye axaadiidta naasikha iyo mansuuqa ayuu isu keenkeenaa ka hadlay muqadamo fiicanna waa ku dhigay oo uu uga hadlaayo awjuhu tarjiix iyo cilmigan muhimmadiisa iyo waxyaabaha dhan oo uga hadlaayo dadkuu halaagaya marka qofkaan aqoonin cilmigan naasikha iyo mansuuqa dadku waa halaagaya cali baa wuxuu arkay uu qaasi ah oo wacdinaya markaasuu yidhi haada hal carafta anaasikha waalmansuuq naasikha iyo mansuuqa ma taqaanaa ma ogaatay maya ayuu yidhi ijlis buu yidhi marka idan halagta oo ahlagta iska fariisu yidhi adna waad yani halaagsantay dadkana waa halaagtay kitaabkaas marka ictibaarka ugu muhiimsan ayb kutubo kaloo badanna waa jiraan ibnuljawsi miduu leeyahay macrifatu naasikh waalmansuuq abu cubayd alqasim ibnu salaam macrifat الnaasikh wاlmansuuq min alkitaab اlcaziiz wالsunaةi الnabawiya waa hal mujalladoo latiifoo yar macrifat اlmusaxafi nooca soddon iyo shanaad kii la tasxiifiyey garashadiisa tasxiifku marka waxaa weeyaan xuruuftii in markaa qalad lagu sameeyo huwa fannun ama dhibcaha yaa khaladka u ka imaana dhibcaha huwa fannun fanni weeyaan jaliilun weyn innamaa yuxaqiquhu waxaa taxqiijiyo oo hubiyo alxudaaqu dadka aadka wax u yaqaana wadaara quطniyu daara quطnina minhum culimmadaabuu ka mid ahaa walahu daara quطni wuxuu leeyahay fiihi fi lmusaxafi musaxafkii tasniifun mufiidun kitaab aad u faa'iido badan ayuu ku leeyahay abu axmed alcaskariyuna kitaab isna kutub badan buu ku leeyahay wayakuunu noocyadiisu kuu sheegaya wayakuunu wuxuu ahaanayaa musaxafkii tasxiifa lafdin lafdi tasxiifkiisa wa basarin aragti tasxiifkeeda waxbuu akhrinayaa si kale u arkaa fi lisnaadi buu ahaanayaa isnaadka dhexdiisa walmatni iyo matniga fa min alisnaadi isnaadkii waxaa ka mida tasxiifka isnaadka dhexdiisa lagu sameeyo alcawaamu bnu muraajim biraa'i waaljiimi axafahu ibnu maciin ibnu maciin ayaa taxxiifiyey faqaala waxa uu yidhi bizaayi walxaa zayaxa alcawaamu bnu musaaxim alcawaamu bnu musaaxim ayuu akhriyey muraajimna wa min ahaanii kan labaad tasxiifka matniga ka wadaaye xadiidu zayd ibni haabitin weeyaan ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga ixtajara qol ayuu samaystay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ay ittakhada xujratan ayuu yeeshay min xasiirin dirin oo ka samaysta gogol ow naxwihi ama wax lamida yusallii fiiha uu ku tukado saxafahu bnu lahiica ayaa tasxiifiyey faqaala waxa uu yidhi ixtajama fi lmasjidi masaajidkii wuu isku toobay waana matnigu ku dhacay wa xadiidu man saama ramadaana waatbacahu sittan min shawaal saxafahu suuliyu abu bakr asuuli faqaala waxa uu yidhi shay-an meesha sittan ayuu shay-an yidhi bilmucjamati oo man saama ramadaana waatbacahu shay-an min shawaal sittan ayb taصxiif matni waa kan wayakuunu wuxuu ahaadaa taصxiifku taصxiifa samcin maqal taصxiifkiisa ninkan waxbuu maqlayaa maqalkiibaa marka uu yacnii ayb maqalkiisa ayaa marka wax ku qaldaya waxbuu maqlay si kale inuu wax u maqlo ismoodsiiyey ka xadiiin can caasim اlaxwal oo kale rawaahu bacduhum qaarkood ayaa way wariyeen faqaala waxa uu yidhi waasilun اlaxdab caasim alaxwal ahaa isaga wuxuu iska dhaadhiciyey inuu waasil alaxdab u maqlay ni min jihati اsamaa ma badna la ka yaryahay shucba waxaa la yidhaahdaa khaalid ibnu calqama ayuu wuxuu dhihi jiray malik ibnu curfuda balse u kala fog yihiin khaalid ibnu calqama iyo malik ibnu curfuda wax kala dheer waa tasxiif oo fi اsamaac isaga marka wuxuu ismoodsiiyey sidaas inuu u maqlay maali bnu curfuda maqalkiisu inuu sidaas ahaay mararka qaar qofku waxba u ismoodsiinanawayakuunu wuxuu ahaadaa fi lmacnaa xagga macnaha xadiidka matnigiisa ayaa macnihii saxda amaan ah, macno kaloo ismoodsiinaa qofka ka qowli moxamed ibn lmusanaa oo kale naxnu qowmun ayaanu nahay lanaa sharafun sharaf aan leenahay naxnu min canasata annaga qoladaasaan ka dhalannay sallaa ilaynaa rasuulu ullaahi nabigaa noo soo tukaday sal اllahu alayh ali wasalam oo xadiidkii ahaa sallaa ilaa canazatin canazadii baa marka qabiiladii magaceedii buu mooday waana ul taki ah wax laga wada marka macaanida mararka qaar qofka waa ku dabagadoomeysaakhaaabi nin uu sheegay baa ka mid oo kale a'immadii hore wakhtigiisii ka mid ahaa nahaa rasuulu sal l slam can اtaxalluqi yowma اljumcati ayuu maqlay markaas wuxuu u mooda xiirashada nebigu wuxuu reebay in la xiirto maalinta jumcada salaadda intaan la gelin ka hor arbiciin sana marka ma xiiran jirin isagoo xadiidkaas ku camal falahay markii dambeu marka u sheegay taxalluqan waxaa laga wadaa ittikhaadu alxalqa xalqada yani wareega cilmiga iyo waxyaabahaas ayb lanna dadka tashwiish iyo waxyaabahaas ku fureen dadkii qur-aanka akhrisa lahaa iyo tuka lahaa iyo macaanidaasay ku macnayeen culamada ayb marka eh, markaas dambeu ogaaday marka markaasuu wuxuu yidhi khafafta cannii nin waa iga fududaysayuu yidhi culays takliifku amarka culays waayayb waad iga fududaysayuu yidhi fahamkiisii baa marka u qaatay sidaas matnigana marka waa galaa ayb alnowcu saadisu waalaauun nooca soddon iyo lixaad waxaa looga nabadgalaa marka tasxiifka midka asmaadaa ugu daran qiyaas male isaga qof yaqaano ama dabdiye inaad ka dhegaysato oo aad ka qaadato alahdu min afwaahi اlculamaa kan kalena waa tasxiifka matnigana waa la mid min afwaahi اlculamaa laga qaato iyo in la isticmaalo shuruuxda kutubta shuruuxda maalan kitaabka waa loo khidmeeyey aadaa loogu khidmeeyey oo kale dhowr sharax inaad isticmaasho dhowr sharax haddaa isku feerfeeriso macnaha iyo tawjiiha saxiixa ah tasxiifkan macnaha waa ka badbaadaya ayb nooca soddon iyo toddobaad lixaad marka macrifatu mukhtalifi اlxadiidi wa xukmihi mukhtalifun xadiidka garashadiisa iyo xukunkiisa ikhtilaafu lxadiidna waa la dhahaa mukhtalifun xadiidna waa la yidhaahdaa macnihiisuna waxaa weeyaan laba xadiid oo sida daahirkaa iska hor imaanayso sidii loo jamcin lahaa xadiidka marka madluulkiisa labadan xadiid madluulkoodaa iskhilaafsan sida adig kuu muuqato ile labaduba hadday saxiixiin maba iskhilaafayaan xaqiiqatan ilaahay baa wuxuu leeyay falaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira khilaaf marka male ayb marka wuxuu leeyahay labadaa xadiid sidii loo jamcin lahaa marka duruqdii lagu jamcinayo sida looga baxsan lahaa tacaarudkaas daahirka ah yaa in la garto iyo halkan uga hadlaa haadaa fannun fanni weeyaan min ahami اlanwaac anwaacda kuwa ugu muhiimsan ah wayadaru ilaa macrifatihi aqoonsashadiisa iyo ogaalkiisa waxaa u dhibaatoon jamiicu culamaai culimmada dhammaantood min adawaa'ifi kooxaha ah. kooxaha waxuu ka wadaa dadka takhasuskoodu kala duwan yahi fiqhi iyo xadiid iyo tafsiir qur-aan yani dhammaan yanii funuunta dadkoodu waa u wada dhibaataysan yihiin wa huwa an yaatiya اkhtilaafu اlxadiidka waxaa weeyaan an yaأtiya xadiiثaani laba xadiiث inay yimaadaan mutadaadaani iska hor imaanaya fi lmacnaa xagga macnaha daahiran sida muuqato ayb fayuwafaqu baynahumaa waa layswaafajinayaa marka dhexdooda ow yurajaxu axaduhumaa ama midkood baa la rajaxayaa wainamaa yakmulu lahu waxaa u kaamil noqonaya u dhammaystirnaanayo ala'immatu a'immada aljaamicuuna kulansaday wainamaa yakmulu waxa u kaamil noqonayo lahu lihada alfanni yani limacrifati ikhtilaafi alxadiidka ala'immatu a'immada aljaamicuuna kulmiyey bayna alxadiidi waalfiqhi xadiidka iyo fiqiga yani a'immada xadiidka iyo fiqiga isku daray ayaa cilmigan u banbixi karau ku imaamu shaafici baa gacan dheer ku lahaa bal umka jus dhan waa kutub laysku geegeeye waa kitaabulum mujalad dhan oo waxaa jira ikhtilaaf alxadii ladhaho ikhtilaafu alxadii laba xadiioo iska hor keenaya waa jamcinaya ama waa kala rajaxaya ama waxay yihiin buu sheegaya ayb dadkii dambena waqhtiyadii dambena waxaa aad u yaqaanay dabcan ragga fiqiga iyo xadiidka isku daray imaam axmed oo kale abu daawuud oo kale bukhaari oo kale ayb kitaabka bukhaari waxaad ku arkaysaa markuu tarjamo baxsado fiqi ah laba xadiiso iska hor imaanayso ishaaraya ah. dariiqii lagu jamci lahayna waa kuu sheegaa kan saan waa kanna sidaan kan sidaan kanna wahada axwadu wahada kada aadaa marka fiqiga aada ugu fiqigiisu daqiiqu ahaa alimaamu albukhaari dadkii dambena ibnu khusaymo kale isna wuu ka mid ragga imaamu ala'ima wuxuu dhihi jiray nin allaala ninkii haaya laba xadiid oo iska hor imaanaysa sida daahirka ah ha ii keena aniga anaa u jamcinayo waa loo keeni jiray marka wuu jamcin jiray axaadiista ayb baxaawi isaguna kitaab mushkilyani sharxu mushkil اlaahaar aaaarta ishkaalka ku jira ayuu isaguna jamcin iyo ku sameeya inkastoo iddicaau nasqiga uu qaalib yahay mar walba iyadoo la jamcin karo waxyaaba la jamcin karo isagu nasqibuu la aadaa sidaana waa laga fiican yahay axaadiidta nebiga marka laba nooc waay kuwo aan wax khilaafayo jirin waa muxkam kuwaas kuwo axaadiid kale ay khilaafayso sida daahirka waa mukhtalifulxadiid dariiqada loo maraayo marka waa sideeda awalan in la jamciyo haddii biduuni takalluf la jamci karo uma macrifat taariikh taariikhda in la ogaado kan dambe naasikh ou noqdo mid ka horena mansuukh la dhaho haddii la garan waayo taariikhda tarjiix awjuhu tarjiix ilaa boqol meelahaasaa la gaarsiiye wujuuhda wax lagu rajaxo ictibaarka waa dhigayaa abubakar alxaasimi muqadamada waa ku dhigayaa xaafid alciraaqina ataqyiid waliidaax ayuu ku dhigaya ayb owjuhda haddii lagu kala saari waayo see la yeelayaa tawaquf waa laga istaagayaa labada xadiid marka intay ka caddaanayaan laakiin arrimahan waa nisbi qofka ijtihaadkiisa macrifada uu u leeyahay macrifadiisa ayay ku xiran tahay waxaa laga yaabaa ninna inuu jamciyo nin kaloo mujtahidana uu jamcintii heli waayo meel kale uu la maro ayb marka waa iska nisbi nin inuu yidhaahdo aniga waa ka tawaqufo waa ku wareeray labadan nin kalena inay u baxdo hal dariiqo dadka laguma laazimi kara marka sheekh hebel hadday ka istaagto dadkao dhan waa ka istaagtay ma la dhihi kara gardarro waa fadligii ilaahay in lagu koobo hal sheekhay noqonay wuxuu leeyahay marka eh, fayuwafaqu baynahumaa waa laba sheekh marka hadday masale isku khilaafto midna uu jamac wanaagsan la imaado midna uu yidhaah maya waa la kala rajaxayaa labadan xadiid kee la qaadanaa qowlkiisa midka jamcinaayo lianna aljamca awlaa maxaa yeelay jamcintu waxaa ku sugan alcamalu bikulli daliileyn ama bikulli اladila adilada dhammaanteed in lagu camal falo ayaa jamcintu ka imaanaysaa ila labadan xadisdii la jamciya kanna waa lagu camal falaya kanna waa lagu camal falaya laakiin ninka wax rajaxaya muxuu dhahayaa kana raajixa oo lagu camal falaya mid kanna waa marjuux ma lagu camal falaayo marka in labada deliil lagu camal falo ayaa ilqaa'a ka fiican in la tuuro mid la ilqeeyo ka fiican haddaa kutubaha akhrisanaysaan marka in qofka uu fiiriyo mararka qaarkood bacdi ahlilcilmi waay ariiqat ljamciyay marayaan mina waxuu maraya ariiqat atarjiix jamcaas haddaan takalluf ousan lahayn isagaa la raaca ayb fayuwafaqu baynahumaa waa la iswaafajinayaa ow yurajaxu axaduhumaa midkood baa la rajaxaya wainamaa yakmulu lahu waxaa u kaamil noqda macrifadaasi ala'imatu aljaamicuuna bayna alxadiidi waalfiqhi a'immada fiqiga iyo xadiidkaba jamciyey waxaad fahmaya marka dadku inay ahaayeen culammada qaar fiqi keliya jamciyey qaar xadiid keliya jamciyey iyo kuwa labada isku daray labada isku daray baana aad macrifadooda xoog badan tahay culummadan hadda waqtiyadan joogtana saas un waa mid fiqiga u yaqaana mid <clears throat> xadiidka qaalib ka ah mid labadaba inuu isku daraa dhici kartoayb wاlusuuliyuuna alqawaasuuna iyo wاlusuuliyuuna kuwa usuuliyiinta ah alhawaasuuna ee quusay quusida badan cala almacaanii macaanida dadka aad macaanida u feeriya macaanidu waa daruuri sababta waa maxay axkaamtu maxay ku xihan tahay macaaniday ku xihan tahay lianna maxaa la yidhaha alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman cilladu isago macnihii xukunka ma ah marka ayb ninka aan marka cillada fiirin aqoonin iyo macaanida aan dareemi karin wax isku midow kala geynaya laba shay oo kala tagsanna waa isu keenaya walidaalika ibnuulqayim meelo badan wuxuu yidhaahdaa axaadiid badan markuu keenayo fiihi ictibaaru almacaanii aa laga qaadanaa xadiidkan naagtii nebigu intay u timid tiri ninkeeda iyadoo dacweynayso oo unugii cunug ay u dhashay inuu ka qaato cunug yar markaasay waxay tidhi ninkan cunugaygiiba igu haystaa caloosheyda waxay u ahayd kaanat badnii lahu xiwaaan ayb markii calooshaydan ku hayey xajrigayga iyo dhabtaydana meelaan ku yani xifdiyey ahayd intaasaan usoo sameeyey naaskayguna waxau u ahaa sibraar wa kaana tadyii lahu siqaa'an markii uu weynaaday oo ceelkaas inuu iga soo dhaamiyey iyo uu galayn inuu iga qaatou rabay ayuu damcay sidaas kale tilmaamay mase yacnii taa damba kuma jirin markaasaa nebigu waxa uu yidhi anti axaqu bihi maa lam tankixii adaa ku xaq leh inta aadan nikaaxsanin ibnulqayim marka waxa uu yidhi waxaa laga qaadanaya xadiidka axkaamta inay macaanida saamayn ku leedahay <clears throat> maxaa yeele waxaan ay dalbashay naagtaani nebigu xukunkuu ku dhisay anti axaqu bihi waa xukun waxaa lagu dhisay macaanidan naagtaan ay sheegtay walidaalika dadka aan macaanida fiirinin oo iska daahiriyiinta iska ah jinaaye ka gelayaan diinka jinaayo ay diinka gelayaan kaadidii haddaa weel ku shubto biyo a ah ku shubto dhib ma lehu ku leeyahay inaad ku kor tagtaa la diidaya laa yabuulanaa nebigu uu yidhi nacam ninaa waxaa loo nebigu uu yidhi hala soo dilo xoolihiisana laga soo qaado naagtiisa yidhi ee wax guursaday aabbihiis naagtiisa naag aabbihii qabay buu guursaday kala geeyow nebigu yidhi nacam maalkiisana ka soo qaad soona dil lacalla inuu istixlaal sameeyey ninkaan binaan calaa daalika gaalnimadiisu ay ku xasishay ayb marka eh, ibnu xasmi oo kale wuxuu leeyahay ninku hadduu imra'atu abiihi guursado saasaa la yeelaa laakiin maxaarim kale maya maxay isdhaamaan marka soo maxaarim un maaha xukunkanayb ah. haddii marka macaanidii aan la milicsanin oo la yidhaaha naska daahirkiisa keliya macaanidu waa daruuri haddii macquululmacnaa shaygu uu yahay inta badanna axkaamta macquululmacnaa ibnu daqiiq sidau dhaho marka macaanida in la fiirsho wasanafa fiihi اlimaamu shaaficiyu imaamu shaafici markaa kan dhexdiisa ayuu wax ka sanifay walam yaqsid raximah اllahu uma uunan qasdin istiifaa'ahu oo dhammaystirkiisa inuu oofiyo kulligiis wada gaaro ma ugu talageline xoogaa buu ka soo qaaday bal dakara wuxuu xusay jumlatan jumlo yunabbihu bihaa uu ku baraarujinayo jumladaasi calaa ariiqihi ariiqa uu isagu u isticmaalo axaadiista jamcintooda risaalada meelo badanoo wax ku jamciyey iyadan xadiidkan nebigu ana nebiya sal ll slam sallaa bikhalasin nebiga salaadda subax mugdi buu ku tukaday iyo xadiidka dhahaya asbixu subxa waaga aad u caddeeya caddo ku tukada fainahu acdamu liujuurikum ajaryaalkiinu sidaan ayaa u badan inaad saas yeeshaan waa jamciyey wuxuu yidhi nebigu salaaddiisu qalasay u badnayd xadiidkan asbaxu subxana waxaa lagu xambaarayaa iska hubsada alayaali almuqmira habeenada marka dayaxu ou jiro oo yacnii iftiinkii dayaxana oo weli iftiinkii dayaxa iyo iftiinkii waa berigii ay isdhexgeli karaan salaadda wax yar daahiya maalmahaas habeenadaas si wakhtiga loo hubiyo saasuu ku kala xambaaray tanna sidaan midanna macnaha ayb lilixtiyaad waay marka asbixuudan ma si fiican u caddeeyo qoraxda agteeda tukada ma laga wado saasuu yidhi culimo kalena si kale u jamciye laa cadwaa iyo waxaa ka mida fira min almajduum oo kale uma sanafa fiihi waxaa ka sanifay kan dhacdiisa waxaa wax ka alifay ibnu qutaybata ibnu qutayba fa ataa biashyaaa buu la yimid xasanatin wanaagsan iyo wa ashyaaa ashyaa ayuu la yimid hayri xasanatin aan wanaagsanayn waxau isku dare marka maxaa yeele waxaa la yidhahdaa ibnu qutayba luqawiyuu ahaa aqlabna waxaa ka ahayd luqada fanniga xadiidka aad uma aqoonin walidaalika waxyaabahaas uu sheegayo waa maxay xadiid baatil ah iyo mid saxiixuu jamcinayo mana ahanba in la jamciyaba sideeda midkan baatilkaoo aan jirin hal in layskaga tagaba oo kan lagu camal falo xadiid mawduuca oo aan jirin iyo mid bukhaari ku jira ayuu jamcinaya maxaa laga jamcinaa taas ayb kitaabkiisa marka mukhtalifu alxadiid ayaa la yidhaha waa kitaab isaguna faa'iido badan uu leeyahy mabaaxid fiicana ku dhigan wuxuu isagu laakiin haddana xoogga saaray axaadiidta caqiidada ibnu qutayba waxyaabo kale ma aadin fiqiga iyo baababka badana axaadiidka u aaday oo wuxuu yidhi niman zanaadiqa ah oo diinta inay duraan rabaan ayaa waxay soo qabanayaan sidaanna waa la yidhi sidaanna waa la yidhi haye meel u qaad marka waana caqiide diintay rabaan marka iyagu inay duraan kuwayaalkaasuu jamciya isaga badana marka dhinacaas caqiidada xaggeeda daxaawi isagana waxaa qaalib ka ah fiqiga axaadiidta fiqigu isaguna jamciya imaamu shaaficina jumlo kala duwanoo fara badan buu wax ka dhigay likowni hayrihaa sababta waa maxay ashyaadan uula yimid likowni hayrihaa hayrkeed aqwaa inay ka xoog badan tahay wa owlaa ay ka haboonaansho badan tahay ayb wa taraka wuxuu iskaga tegay mucdam almukhtalifiin mukhtalifulxadiidka badankiisna waa ka tegey aaiida unbuu ka hadla isaga waman jamaca maa dakarnaa qofkii jamciya wixii yani ila naadiru maahane wax naadir amaane ah fi laxyaani kolalka qaar saas darteed ibnu khusayme wuxuu yidhi laa acrifu can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalama xadiiayni saxiixayni mutadaadayni laba xadiid oo saxeixa oo dhinac walba iskaga hor imaanayaana ma arag buu faman kaana cindahu shayun qofkii wax haayo falyatinii biha ila imaado liu'allifa baynahumaa saan isugu soo dumo wlmukhtalifu qismaani mukhtalifku waa laba qaybood axaduhumaa labada qaybood midood yumkinu axaduhumaa kan qaybta hore yumkinu aljamcu baynahumaa in jamc yaa suurogelaya fayatacayanu jamcintii caynoobaysa marka wayajibu alcamalu bihimaa labada xadiis in lagu camal falana waa waajibaysaa waanii kan labaadna laa yumkinu laa yumkinu aljamcu jamc ma suurtoobayo biwajhin sina kuma suurtoobayo fain calimnaa haddaan ogaano marka kaasi axadahumaa midkood naasikan inuu yahay haddaan ku ogaano qadamnaahu waanu hormarinaynaa wailaa haddii kalena camilnaa biraajixi raajixaan ku camal falaynaa ka tarjiix bisifaati ruwaati lagu rajaxo oo kale ruwaadu sifaatkooda iyo wa badnaantooda xadiidka noocaadleda duruqdiisa waa badantaha kana hal dariiquu ku yimid kanaa la rajaxay kan ruwaaddiisu waa iqaad oo min rijaali saxiix kanna waa rijaali اlxasan kuwaana dabdi badan iyagaan rajaxaynaa saasoo kalea la dhahayaa fii hamsiina wajhan konton wej dhex yaa wax lagu kala rajaxdaa marka konton wej ayuu sheegay النوع السابع والثلاثون nooca soddon iyo toddobaad macrifaة الmaزيidi fii muttaصil الأsاaniid almaزيid fii muttaصil الأsاaniid nooca la yidhaahdo almaزيid fii muttaصil الأsاaniid waxaa la yidhahdaa sanadka dhexdiisa in lagu daro qof zaa'ida oo aan kuba jirinba maala xadiid iska ahaa maalik can الزuhriyi can saalim can ibni cumar ayaa waxaa lagu daray maalik can sufyaan can الzuhriyi can saalim can ibni cumar sufyaan oo kale la zaa'idiyey waa wahmi ziyaadadaa sufyaan la ziyaadinayo waa wahmi maxaa la yidhahdaa marka masiid fii muttasil asaniid oo maala maali baa maala wuxuu yihi maliku qaala samictu الzuhriya can salim can ibni cumar samictu mowdica oo ziyaadada iyaa samaac uu ku keenay maaliku riwaayada kale oo masiidka uu ku jirana waxay ku timid cancana oo wuxuu yidhi eh, maala maalik can sufyaan can الzuhriy can salim can ibni cumar mowdaca ziyaadadu marka meesha aan ziyaadada lahayn samictu bay uga timid masiid fi muttasil asaniida lagu tilmaamaya midda ziyaadada marka laakiin haddii ay labaduba can ku wada imaadaan ma la degdegayo waxaa suurtagal noqon karto marna maalig inuu sufyaan ka maqlay uma zuhri marna waxaa suurtagal noqon karta maalig inuu toos zuhri uga maqlay oo laba riwaayo mustaqilaba ay kale yihiin markaas ayb marka laakiin mawdica hore mawdicu mowdica naqsiga ama ziyaadada lagu kala tabaayo haddii samaac samictu ama akhbarana ay ku soo aroorto tan kalena ay cancano ku timaado waxaa la rajixi karaa middaan ziyaadadu inay tahay wahmi tan riwaayada kalena oon ziyaadada lahaynna waa saxiix mararka qaarna ziyaadadaa saxiix noqon karta oo midda aan ziyaadada wadanin ayaa alad qaladka uu ku jiraa midda marka ziyaadadii saxiixa ahayd marka waxaad leedahay almasiid fii mutasil ilasaniid ma la dhahaayo waa wahmi almasiid fii mutasil oo owhaamtou ka mid yahay marka haddaan wahmi jirin magacaan maba imaan karan riwaayada naaqiska maxay noqonaya laakiin irsaal khafi ah. midda naaqisada ayaa irsaal khafiya ah lagu sheegaa marka mursalka khafiga iyo masiidku waa mid markuu joogo kan kale ma joogo haddii xadiidkan irsaal khafiya lagu xukumay meeshaan ziyaadadu masiid ma aha marka haddii ziyaadada wahmi lagu xukumayna midda aan ziyaadada aynan ku jirin mursal khafia ah ma aha marna hal mar ma wada dhici karto in la yidhaha waa masiid waana mursal khafia ah, midda ka soo horjeeda marna ma dhici karto labadooda mid unbaa raajaxa kan raajixa magac ma leh midda kalea magaca marka wahmiga ayaa alad ayaa magacu markaa wahmigaa keenaya marka magac bixinta kitaabkii kale nuqbaha haddaad xasuusataanna almasiid fii mutasil اlasaniid wuxuu ku jiray ow wahamihi kuwii u dhahay casharada oo marka shanna ay u laabanaysay casharadii dacniga ahayd imaa lisaqdin fi lisnaadi aw dacnin fi raawi dacnigu tobanuu sheegay tobanka waxaa ka mid ahayd ow wahamihi wahamiga marka wahaamta marka raawiga waxaa gelaya mucalalkii wuxuu ku keenay almasiid fii muttasil ilasaniidku atuu ku daray miaaluhu tusaalihiisa maa rawa ibnu lmubaaraki ibnulmubaarak waxa uu wariyey qaala waxa uu yidhi ibnulmubaarak xadaanaa sufyaan can cabdiraxmaan bni yaziid qala xadaanii busr bnu cubaydillaahi qaala samictu abaa idriisa yaquulu samictu waailata yaquulu samictu abaa martad yaquulu samictu rasuula اllahi sal slam yaquul laa tajlisuu cala اlqubuur fadikru sufyaan sheegidiisa iyo abi idriis ziyaadatun wa wahmun waa ziyaado iyo wahmi falwahmu wahmigu fii sufyaana sufyaan dhexdiisa ahaaday yani ziyaadada sufyaan in lagu daro miman ayay ka timid duuna ibnilmubaarak ibnulmubaarak ka hooseeyo dadka ibnulmubaarak ka hooseeyo ayaa sufyaan ku soo daray ayb lianna fiqaatin maxaa yeeley dad fiqaada rawowhu way wariyeen can ibni can ibni yaziid wa minhum waxaa ka mida kuwaa fiqaadana man saraxa fiihi bilihbaari kuwa yidhi can ibni اlmubaarak qaala ahbaranaa cabdiraxmaan ibni yaziid ihbaaray sheegeen marka mowdaca marka ziyaadada mowdaca hadda awhaamtay meesha la haysto waa sufyaan sufyaan waa zaa'id baa la leeyahay cabdullaahi ibn mubaarak ardadiisa dadka ka hooseeyaana ziyaada u wahbi ahaan ku keenay ayib see lagu gartayna dariiq rag kale oo iqaad ah ayaa cabdulaahi ibnu mubaarak can ibni yaziid cabdiraxmaan ibni yaziid wariyey kuwaas waxaa la dhihi karaa waxaad haysaan waa can cancanaduna waxaa suurtagal noqon karto in kanna uu ka maqlay saanna uu u maqlay markaasuu yidhi waminhum man saraxa fiihi bilihbaar <clears throat> kuwo waxaa jira cabdulaahi ibnu mubaarak ka wariyey isagoo dhahayo akhbaranaa cabdiraxmaan ibnu yaziid wa fii abi idriis falwahmu wahmiga fii abi idriisna min ibni lmubaarak uu ka yimid ibnmubaaragaa wahmiyey lianna iqaatin dad iqaada rawowhu waxay wariyeen can ibni yaziida ayb ayb yay markaa kawriyay ka wariyeen falam yadkuruu ma sheegin aba idriis maba sheeginba meesha kuma soo derin dad badanoo iqaado cabdullahi mubaarak aan ahayn yaa xadiidka wariyeen iyadoo iyagoo aan ibnu yaziiday ka wariyeen iyagoo abu idriis aan lagu darin meesha uusan ku jirin wa minhum waxaa ka mida ah kuwaa iqaadana man saraxa bisamaaci busrin min waaila kuwa sidaa marka ka maqlay busr qaala ahbaranii waaila abu idriiskii marka meeshii laga isagoo ka maqan ayaa haddana ikhbaar la isticmaalay ama samaac marka mar walba wuxuu kuu leeyahay wa minhum man saraxa bisamaaci waxay tahay cana laguma kaaftoomi karo keligiimarka e, e, xadiidkan marka waxaa la dhihi karaa maadaama sanadkiisa raawi lagu ziyaadiyey wahmi ahaan loogu ziyaadiyey almasiid fii mutasili اlasaniid wasanafa alkhaiibu khadiibu u sanifay fii hada kan kitaaban kitaab ayuu ka alifay fii kaiirin wax badan oo minhu isaga ka mida nadarun uu ku sugan yahay daymo kitaabkiisa waxaa la yidhaahdaa eh, almasiid fii muttasil اlasaniid eh, lianna alkhaaliya maxaa yeeley midka ka maran can izaayidi riwaayada ziyaadada ka maran in kaana haddii uu yahay bixarfi can can fayenbaqii waxaa habboon an yujcala in laga dhigo munqaican munqaic riwaayadii ziyaadada ay kugu jirtayna mutasil laga dhigo yaa habboonba wain saraxa fiihi bisamaacin meesha iyaadada eh, eh, ay ka maran tahayna haddii samaac uu ku jiro oo samictu ay wax loogaga qaadanayo ow ikhbaarin ama ikhbaarna ixtamala waxaa dhici karto suurtagal ah an yakuuna samicahu inuu maqlay min rajulin canhu min rajulin inuu ka maqlay canhu can haada uma markaa dabadeed samicahu minhu ninkan inuu ka maqlay mar kale si toos ah biduuni waasida inuu uga maqlay yani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo midda naaqisada ziyaadada aan lahayn oo ziyaadada ka maran sanadkeedu haddii uu can yahay meeshaas cancana haddii looga warinayo qofka cancanadu taxtamilu litisaal walinqiaac inqidaaca isaga xambaarna midda kale ziyaadada la timidna masiid yaanan dhihina iyada waaba mutasil aan dhahno ayb haddii ka waran marka meeshaan riwaayada ka maran ziyaadada hadday samictu ku timidna fulaanun yaquulu samictu fulaanan yaquulu see la dhahayaa oo haddana ay timid iyadoo labadooda loo dhaxeeyo ziyaado ay jirto waxaa la leeyahay buu leeyay markaasna waxaa ixtimaal dhici karo marka ziyaadada la keenay inay sax tahay oo waa sida uu ku maqlay mar dambana inuu toos uga helay sheekhan waa ixtimaal ayb laakiin waxa uu yidhi ilaa an tuujada in la helaayo maahane qariinatun qariino tadullu cala alwahmi masiid lagu soo boodi maaye waa in qariino loo hayo wahmikee yani meesha in khalad ku jiro waa in qariino markaa ay jirto loo hayo wayumkin waxaa suurtagalas an yuqaala in la yidhahdo adaahiru sida muuqanayso daahirka ah miman lahu haada minman aggii ka muuqanaysa lahu haadaa kan oo u sugnaaday an yadkura asamaacayni labada samaacba inuu sheego faidaa lam yadkurhumaa hadduusan sheegin labadii samaac xumila cala ziyaadati aa lagu xambaaraya halkan wuxuu leeyahay marka qofkan marna samictu yidhi waasida ka tegey marna can inta isticmaalay nin kale ku soo daray waasidadii keenay waxaa la leeyahay labada jeer muxuu samictu iyo samictu wada isticmaali waaye haddaanu isticmaalin marka labada jeerba samaaci uusan sheegin middaan yacnii aan eh, ziyaadadu ay ku jirto ayaan wahmi ku sheegaynamiddan samictuda ku timidoo naaqisada oo ka maran ziyaadadana waa mid ijaadada ahayd saasaan u dhehi karaa calaa kulli xaal maadaama wahmi uu yahay wuxuu u baahan yahay in la fiiriyo oo markaa yacnii owhaamta qaraa-in tusaysa iyada in la helo maahane si kale inaan loogu xukumin ayb annawcu الثaamin waalaauun almaraasiilu اlkhafiy almaraasiilu maraasiisha alkhafiyu irsaaluhaa irsaalkeedu uu qarsoonaanayo wa huwa fanun muhimun waa fanni muhim ah cadiimu اlfaa'idati faa'iidadiisu weyn tahay kanii marka tadliiska farqiga udhexeeya muxuu ahaa ninka mudaliska wuxuu ka warinayey caman laqiihu maa lam yasmac minhu amaa mursilkan yarwii canman caasarahu walam yasmac minhu qof uuna waxba ka maqal laakiin la mucaasaroodo wax ka warina ninkii fiiriyey wuxuu isleeyay labadaa nin casrigii waa kulmiyey waa laba nin wax kala maqli karto laakiin filxaqiiqa weligood isma arag waxna kalama maqal irsaalka khafiga marka see lagu garanayo waxaa lagu garanaya qofka inuu qirto waxaa lagu garanaya a'immada muطaliciinta inay sheegaan oo axaadiid waxaad arkay la cillaynaya oo laleeyahay fiihi cilatun khafiyatun qaadixatu lianna fulaanan lam yalqa fulaanan ninka hebel la yidhaha hebel maba la kulmin isku casri waa ahaayeen laakiin inaan inuusan la kulminaa la ogaaday waxyaabahaasaa marka lagu gartaa waa midda ugu daran marka irsaalka khafiga ah wuxuu ka mid yahay min alcilali alkhafiyati xadiid baad arkaysaa haddaad fiifiiriso daahirka waxba kama muuqdaan laakiin culummada waaweyn waxay ka soo bixinayeen cillo qarsoon maxay noqon kartaa cillada qarsoon laba nin oo isku wakhti ahaa oo laleeyahay ninkan xadiidkan kama maqal ninkan iyagu marka idilaac iyo baxfi iyo iyay ku gaareen waa la yeelaa marka waa laga aqbalaa marka nin mucaasira iyo hadday iskhilaafaan imaam a'immadaas ka midoo hore oo irsaal khafiya sheegay kee la qaadanaa qowlkiisana culummadaas horaa la qaadanaa maxaa yeele waxa uu ku hadlay caalimkaas hore waa cilo khafiya waa cilada khafigaana ninkan dambe waa ka qarsoonaana isna waa looga baxarsan yahay ayb walidaalika yacnii qusuurka zamankan dambe jira waxa ugu badan xadiid bukhaari iyo abu daawuud oo kale ama aimada ay ku sheegeen ay cilo khafiya ku xukumeen cillo khafiya darteed ay dacfi ugu xukumeen ayaa waxaa la leeyahay xadiidkan bukhaari iyo tirmidi iyo daara qudni waa daciifiyeen sheekh fulaanna xadiidkan waa saxiix yeelay min alculamaa almucaasiriin ayb sidaasaana saxiix ah oo waxaa sax ah yacni sidaan sheekha dambe sheegayna waxaa laga yaabaa ninkan miskiinka ah xadiidkan inta duruq ninkan yacni dambe sidan ninkan yani waxaan sheega sidan sheegaayo oo labadan culum inta soo kala naqliyo dhahaayo kuwaasna saasay dhaheen sheekhan kalena saanuu yidhi muxadidkan dambe ee isagu dhahaya sidaan muxadidka dambe yidhiyaa saxiix ah ninkaas miskiinka ah waxaa laga yaabaa inuunan ninka sheekhan dambena uunan fiirinin mabaaxiftiisa kuwa horena uusan fiirinin kuwii horeu jariime ka gelaa markakuwa hore ayaa dembi laga gelaa waxaa laga yaabaa markaa daara qudni oo kale xadiidkan labaatan soddon dariiq inuu ku arkay cilada markaas ay u soo baxday cilada khafigaana mararka qaar maba la sheegi kara xataa daliil looma keeni karo wuxuu haddii cila daahira oo kale ay tahay waa suurtagal laakiin ciladii khafiga ayadoon laga jawaabin ama jawaab kaafiya aan laga bixinin yacni ma layskaga qanci karo a'imo mucaasiriin ma layskaga qanci karo walidaalika marka qofka inuu aad uga fiirsado hadduu rabo yanii inuu yani dhikan axaadiidta sideeda inuu isaga dareeriyo laakiin muxaakamo inuusan gelin kan waa laga raajaxsan yahay cilmiyay u baahan tahay laa dadkii arbaabu walidaalika dadka lama weyna culummadaas hore hadda u batay marka waqtigii wuxuu u batay wax badan lagama yaqaano kutubtooda aad la yskuguma hadleeyo bacd الnaas waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan kutubtan tirada badano culummadii hore <clears throat> culummada dambaaba kaa kaafinaysa maxaa ku falay culummadan dambe kuwaas hore uusan wax kama keenaan waa in la daba joogo kuwii hore wa minhuma kuwan dambena laga faa'iidaysto labada qoloba in laga wada faa'iidaysta wa minhu <clears throat> wuxuu leeyahay marka eh, wa huwa fanun muhimun cadiimu lfaa'idati yudraku waxaa lagu gartaa bilittisaaci ittisaac ayaa lagu haleelaa lagu ogaada fi riwaayati riwaayada lagu tawasuco wa jamci duruqi iyo duruqda jamcinteeda culimmadeena waxay dhihi jireen albaabu idaa lam tujmac duruquhu lam tucraf sixatuhu baabka haddaan axaadiistiisa dhammaanteed la jamcinin ma la fahmi kara sixadiisa cilladan marka irsaalka khafiga waxaa lagu soo saaraya duruqda karatu duruq duruqdoo la jamciyo dadkii horena duruqdaas korkay ka haayeen kutubo badanoo la qoray oo eh, hadda lala yahayna waa jiraa oo waagaas iyagu jiray ay wax ka soo naqli jireen ibnu xajar maalan fatxulbaarigiisa kutub badan oo hadda wax ka soo naqliy oon laba hayninaa jirta ninkan mucaasirkaa marka muxuu sheegaa waa waxba u bixi karaan uu ku naqdin karo yacni caalim ka horreeyey laakiin waxay tahay yani hadday mas'aladu baabku hadduu galo cilla khafiya yani ninkii waasicludilaaca leh baa ku leh walilkhaiibi fiihi kitaabun khaiib wuxuu ku leeyahay kitaab wa huwa maa curifa irsaaluhu marka tacriifkiisu hadda gelayaan wa huwa mursalka khafiga maa weeyaan curifa la gartay irsaaluhu irsaalkiisa licadami liqaa'i lagu gartay kulan la'aan walicadami samaa ninkaan ninkaan inuusan la kulmin uu ka warina ama ninkaan inaanu ninkaan wax ka maqal ama ninkaan in xadiidkaan uusan ninkan ka maqal marka waa isla mucaasaroodeen laakiin samaac ma jiro liqaa ma jiro waa kaa marka ruwaadda maraasiisha waxaa aad u qoray jaamicu taxsiilka calaa'i ragga sidaasoo kale irsaalka khafiga ku dhaco iyo ayuu aad u sardiyaa culimmadii hore waxay ka dhaheen iyana waa sheegaa saa aada looga faa'iidaysan karaa iyo midkii kaloo kitaabka kaloo la yidhaha tuxfatu taxsiil oo abu zurcat alciraaqi yani xaafid alciraaqi wiilkiisa uu qoray wa minhu waxaa ka mid a maa yuxkamu biirsaalihi wax irsaalkiisa la xukumayo mursalnimadiisa la xukumaya sabab bimajiihi imaatinkiisa min wejhin aakhara wej kale uu ku yimid biziyaadati shasin shaksi ziyaadadii lala qabo dariiq waxaa mararka qaar xadiidka inuu mursal khafi yahay baa la xukumaayo ziyaado timid darteed wahada alqismu qismigan maca annawci saabiqi noocii hore lala qabo yactaridu bikulli waaxidin minhuma cala alaakhari yactaridu <clears throat> wuxuu ictiraadayaa waxaa lagu ictiraadayaa bikulli waaxidin mid kasta oo minhumaa iyaga ka mida cala alaakhari ka kale mid kastoo iyaga ka mida ka kale yaa iyuu ka hor jeedaa haddii marka ziyaadada loo xukumo nuqsaantu waxay noqonaya mursal khafi waa tan waa hadduu kuu sheegay riwaayada ziyaadada ay ka maran tahay haddii la xukumo saxiix inay tahayna midda kaloo ziyaadadu ay wahmiga ku tahay maxaa la dhahayaa almasiidu fii mutasil اlasaniid waqad yujaabu in la jawaabaa la arkaa binaxwin binaxwi maa taqadama wixii soo hormarayo tii horeo kale binaxwi maa taqadama waxuu ka wadaa cantii iyo akhbaranaadii iyo mawdica in la fiiriyo iyo jawaabahaas iyo taas in la yidhaahdaad arkaa wallah aclam sal اl sl